alxamdu lilaah rabb alcaalamiin w sala allahu calaa muxamedi wcala aali muxamed wa sallama tasliiman kasiira waxaynu ku soo jirray mawduucii ku saabsanaa rafculmalaam can ala'immati alaclaam waxaynu joognay sababtii tobnaad ayaynu dhammaynay sheekhu waxa uu ka hadlayey culammada iyadoo loo cudur daarayo haddana macnaheedu inaynay ahayn eh, in caalimka la yska qallito la yska raaco iyadoo daliil khilaafsan la hayo daliilu ka caaridaayo oo ka xoog badanna ayna inoo muuqan taqliidku asal ahaan filjumla waa bannaan yahay laakiin marka la arko daliil ka hor imanaaya sida taqliidku keensanayo caalimkaa la qallidanayaa ama masalada lagu qallidanayo daliil khilaafaya la hayo wax ka xoog badan oo uu ku caaridayna ayna inoo muuqan oo waxaynu iska raacaynaa caalimka waxaynu odhanaynaa isaga ayaa inaga aqoon badan oo og oo garanaya waxa uu daliilkan u khilaafay waxaana dhici karta daliilka xoog badan inuu markaa hayay marka waxaynu tala saaranaynaa aqoonta caalimka aynu ku kalsoonnahay marka isagaynu iska qallidanaynaa se daliilka khilaafsan aynu aragnay ama xadiiska khilaafsana aynu aragnay ayaynu raacaynaa masaladaasuu sheikhu ka hadlayey wax ka midana sheikhu waa tilmaamay waxaanuu sheegay in khata uu galo aaraada culammada ayaa ka dhow inuu galo adilada sharciyada waayo adilada sharciyadu waa macsuuma laakiin aaraada culammadu macsuuma maaha waxay aqbali kartaa inuu caalimku khata'ay iyo inuu asiibay mid walba sida daliilkuba sheegaayo xadiiskii aynu sheegnay uu tilmaamaayo idaa xakama alxaakimu fajtahada xadiiska macruuf marka idan aaraadii culammada waxaa ka suuragalaya ijtihaadaadkoodii khata laakiin adilada sharciyada kama suuragalaha khata daliilka sharcigeenu aragnay baana marka ina saaran inu raacno waayo adilada sharciyadu waa xujatullahi cala alcibaad waa xujooyinkii ilaahay ee addoommada ilaahay oo dhan xujada ku ahaa daliilka sharciga hadduu khilaafo cudurdaar u noqon mayso yacni waxaan markaa anigu ku kalsoonaa hebel sheekh hebel ama imaam hebel ama caalim hebel markaas sida uu isagu ii fatwooday ama isaga ra'yigiisa iyo fatwadiisu ay tahay baan ku camal falay taasi xujo u noqon mayso waana dhici kartaa in la weydiiyo o la yidhaahdo maxaad u khilaaftay xadiiska nebiga u qaadan weyday laakiin cidi su'aali mayso kula xisaabtami mayso maxaad sheekh hebel qowlkiisa u khilaaftay rasuulkaana sala allahu aleyh wasalam dadkao dhan loo soo diray qof walbana waxaa la weydiinayaa man rabbuka wamaa diinuka waman nabiyuk laakiin muqalladkaagu waa kuma kaad qallidanaysay ama imaamkaagu waa kuma caalimkaagu waa kuma la odhan maayo wuxuu sheikhu yihi waddaliilu sharciyu yamtanicu an yakuuna khata'a daliilka sharciga waxaan suuragal ahayn oo mustaxiila inuu khata' noqdo idaa lam yucaaridhu daliilu aakhar haddaanu caaridin daliil kale wa ra'yu alcaalimi laysa kadalik caalimka ra'yigiisuna saasoo kale ma aha oo mid yacni khata' ka dhowran ma aha walow kaana alcamalu bihada tajwiizi jaa'isan hadduu ahaan lahaa camalfalka lagu camalfalaayo bihaada tajwiizi bannayntaa la bannaynaayo waxa jaa'is oo bannaan caalimkaasi daliil ka xoog badan daliilkan inuu hayay haddii tajwiiska in lagu camalfalaa ay ahaan lahayd jaa'isan mid bannaan lamaa baqiya fii aydiina shayun min aladillati yajuusu fiiha milu haada kuma hadheen gacmaheenna shay ka mida daliilada oo ay bannaan tahay allatii yujawazu fiiha milu haada yujawazu haada milu haada lagu bannaynaayo taasoo kale waayo daliilka kastee la soo qaato waxaa la odhan karaa mas'aladu khilaafi ay tahay waxaa dhici karta daliil ka xoog badan ama ka raajaxsan inuu caalim hebel hayey markaa daliilkan ma qaadan kartid ya tajwiiskii meel walba ku soo arooraya masaaisha la ysku khilaafay tajwiiskii meel walba waa ku imanaya lakina algarada annahu fii nafsihi qad yakunu macduuran fii tarkihi lahu ha yeeshee ujeeddadu waxay tahay caalimku daat ahaantiisa ama nafsi ahaantiisa waxaa dhici karta inuu noqdo macduur loo cudurdaarayo oo loogu cuduraayo tegistiisuu ka tegay xadiiskan wa naxnu macduuruuna fii tarkina lihaada tarki wuxuu sheikhu yidhi innagana waa laynoo cudurdaarayaa waxaa laynoogu cudurdaarayaa tegisteennaynu ka tagnay lihaada tarki tegitaanka caalimku ka tegay innaguna inaynu ka sii tagnay isagoo xadiiskiibuu ka tegay soo maaha oo loogu cudray innaga miyaa laynoogu cudrayn haddaynu tegistiisu xadiiska ka tegay ra'yigu qaatay ee uu xadiiska kaga tegey tegistiisa inaynu ka sii tagno oo xagga xadiiska u noqonno ya hada awlaa bilcudri kanaaba cudurdaarka uga awlaysan waayo xadiis nebi calayhi asalaatu wasalaam oo ina soo gaadhay waynu sixadiisa iyo dilaaladiisaba garannay ayaynu caalimkan ra'yigiisa uga tagno xadiiska raacnay ra'yiga caalimka waxaanu uga tagnay xadiiskaa nebiga ina soo gaadhee saxiixa dalaaladiisuna inoo muuqatay inaynu raacno ayaynu uga tagnay marka isaga haddii loogu cudray tegistiisu xadiiska ka tegey inaguna tegistiisa inaynu ka sii tagno xagga xadiiska isaga noqon oo ra'yigiisa ka tagno waa xadiiska kaga tegay dee laynagu laynoogu cudray waa laynogu cudrayaa wa naxnu macduuruuna fii tarkina lihada tarki tarkigan wuxuu u jeedaa dambe tarkiga caalimku xadiidka ka tegey tarkiga horena waxaa looga jeedaa tarkigaynu ka tegnay ra'yiga caalimka uu xadiiska ku khilaafay waqad qaala subxaanah tilka ummatun qad khalat laha maa kasabat walakum maa kasabtum allah wuxuu yidhi tilka ummatun taasi waa ummad yacni kuwaa hore laga warramayaa ummad weeye ummaddaasoo qad khalad tagtay oo socotay yani waa ummad yani markaa horraysay oo dhimatay oo saa ku tagtay lahaa maa kasabat walakum maa kasabtum waxaa iyaga u sugnaaday ummaddaa tagtay waxay shaqaysataa u sugnaatay khayr iyo sharba walakum maa kasabtum idinkana waxay idiin sugnaatay waxaa kasbateen khayr iyo sharba walaa tus'aluuna camaa kaanuu yacmaluun laydin weydiin maayo maxay samayn jireen laydin su'aali maayo camalkoodii idinka laydinka xisaabi maayo idinkana laydin su'aali maayo yacani iyaga sha'nigooda ka baxo idinku naftiinna u camal camalfala macnuhu u dhacaya a'immadii salafka imaam ka mida ah, waxaa la weydiiyey dagaalkii cali iyo mucaawiye ama dagaalkii saxaabada dhexdooda ka dhacay maxaad ka odhanaysa markaasu wuxuu ku jawaabay tilka ummatun qad khalat laha maa kasabat walakum maa kasabtum walaa tus'aluuna cama kaanuu yacmaluun imaam axmed inuu ahaa baan filaya raximah ullah dadka qaarkood baa laga yaabaa dad tegey inay isku mashquuliyaan naftoodana ay ilaawaan qofka dhintay camalkiisii buu leeyahay wixii uu kasbaday baanu la kulmayaa fa innahum afdaw ila maa qaddamuu waqad qaala subxaanahu wa tacaala fain tanaasactum fii shayin farudduuhu ila allahi waalrasuul haddaa isku khilaaftaan shay farudduuhu celiya ila allaahi xagga ilaahay u celiya allah xaggiisa u celiya waalrasuul iyo rasuulka sala allahu aleyh wasalam xaggiisa u celiya lama odhan haddaad shay isku khilaaftaan ra'yigaad doontaan qaata dad fara badan baa waxay odhanayaan markay masaladu khilaafiye tahay qowlkaa doonto qaado iska waasic weeyaan waa iska ballaadhan tahay hadda waxaa laga yaaba masaladu adiladu inayna iskuba dhadhoweyn ee mawdic lagu hayo adilo marka daahiro ah oo saxiixo ah mawdica kalena waxa loo deliishadaa ay tahay ama wax daciifa ama markaa waxa weeye wax la deliishan karo haddii adiladan la waayi lahaa ay dhici karto caalimku inuu u khilaafay inaan daliilkani soo gaarin ama sixadiisu u cadaan markaase waxay odhanayaan dadka qaarkood war masaladu mar hadday khilaafi tahay waasic weeyaane qowlkaa doonto qaado wa kulluhum min rasuuliillaahi multamisun waxay soo qaataan shadrigaa markaasay waxay yidhahdaan dhammaantood rasuulkay ka soo dhimbiil qaadanayaan uu doonayaa inuu raaco a'immada dhammaantood ya burdahay ka soo qaateen shadrigaas isagu mawduuc kale ku saabsan yahay ilaahay wuxuu inoo sheegay haddii shay la laysku khilaafo in ilaahay iyo rasuulkiisa loo celiyo allah iyo rasuulkiisa in loo celiyo ahlucilmigu waxay yidhahdeen celinta allah xaggiisa loo celinaya waxay tahay waa in loo celiyo kitaabkiisa qur-aanka celinta rasuulka sala allahu aleyh wasalam xaggiisa loo celinayaana waxay noqonaysaa markuu rasuulku noolaa calayhi salaatu wasalaam in isaga laysula tago markuu dhintay dabadeedna culammadu waxay ku kulansan yihiin in loo celinaayo sunnadiisa in loo celinaayo marka alkitaab waasunna in masaa'isha khilaafiga loola noqdo oo rasuulka xakam laga dhigo baa adiladu sheegaysaa falaw rabbika laa yu'minuuna xataa yuxakkimuuka fiima shajara baynahum uma laa yajiduu fii anfusihim xarajan mima qadayta wayusallimuu tasliima walaysa liaxadin an yucaarida alxadiisa عن النبي صلى الله عليه wasalam biqowli axadin min الناس cidna uma bannaana inuu ka horgeeyo xadiiska can innabiy sala allahu aleyh wasalam xaal xadiiskaasi xagga nebiga calayhi salaatu wasalaam uu ka soo fulo ka ahaaday inuu ku caarido ka horgeeyo biqowli axadin min annaas cid hadalkii dadka ka mida inuu ka horgeeyaa mid bannaan maaha kama qaala bnu cabbaasin radia allahu canhuma lirajulin sa'alahu can mas'ala sida uu yidhi cabdullaahi bnu cabbaas ba uu yidhi isagii aabbihii ilaahi raalliha ka noqdee uu ninkuu yidhi weydiiyey su'aal mas'alu weydiiyey fa ajaabahu fiiha bixadiis masaladii wuxuu ugaga jawaabay xadiis buu ugu jawaabay xadiisi nabigu yidhi calayhi asalaatu wasalaam fa qaala lahu kii weydiinayaa wuxuu ku yidhi qaala abuu bakrin wa cumar abuu bakar iyo cumar baa sidan yidhi yacni si khilaafsan sidaas sheegayso qaala ibnu cabbaasin radia allaahu canhuma markaasaa ibnu cabbaas waxau idhi markaasaa ibnu waxa waxauu yidhi yuushiku an tunzla calaykum xijaaratu min asamaa aquulu qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam taquuluuna qaala abu bakrin wa cumar radi allahu canhum wuxuu yidhi waxay u dhowdahay in samada dhagax laydinkaga soo dejiyo ama laydinkaga soo tuuro aquulu qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam kaannahu in la yidhi asaabtanna loogu soo tuuraya waa maxay markaasuu yidhi aquulu qaala rasuul llahi sala allahu aleyh wasalam waxaan idinku leeyahay rasuulki ilaahay sala allahu aleyh wasalam wuxuu yidhi wa taquuluuna qaala abubakrin wa cumar idinna waxay igu odhanaysaan abubakar iyo cumar waxay yidhaahdeen oo bimacnaa xadiiskii nebiga calayhi salaatu wasalaam baa waxaa ka horkeenaysaan hadalka abubakar iyo hadalka cumar masalada ibnu cabbaas uu sheegayey waxay ku saabsanayd mutcat lxaji tamatuca cabdullahi bnu cabaas wuxuu qabay ruuxu haddaanu hadyi wadin waxaa laasim ku ah ilaaba ilaa inuu tamatuc la yimaadaa laasim ku ah saasuu qabay waxaanu odhan jiray qofka markaa soo xidha xajkii yacni waa inuu yacni cumro ka dhigaa oo waxa weeye cumrada ka xalaalooba oo tamatuc la yimaada abubakar iyo cumarna waxay qabeen in ifraad lala yimaaday qabeen oo ay amri jireen waxayna uga jeedeen abubakar iyo cumar siday ahlucilmigu sheegeen inay waxa weeye dadku noqnoqoshaday ku soo noqnoqonayaan xaramka inay farabadato oo marar badan ay yimaadaan safar xajkii ku yimaadaan safarna cumradii ku yimaadaan laba safar oo kala duwan lagu kala yimaado halka safar keliya tamatucii ama qiraankii lagu samayn karo waxay u qabeen taas inay afdal tahay lmadaahibu hadda sidii qabaana waa jiraan almaalikiya ashaaficiya waxay qabaan alifraadu afdal cabdullahi bnu cabaas wuxuu deliishaday in nabigu calayhi salaatu wasalaam uu sheegay cumro in lala yimaado dakhalat cumratu fi lxaji alicaamina hada am liabad ilabad qaala lilabad xadiiska mawduuca ku saabsamaynu sheegaynaa laakiin lafdigaa kuu soo qaatay ma ahayn curwat ibnu zubayr baa hadalku dhex maray curwat ibnu zubayr waxau yidhi dee niyow sidan aad sheegayso ku saabsan tamatuc baa laazim ah abubakar iyo cumar ma qabin oo may samayn jirin ee waxay amri jireen in ifraad lala yimaado dabeedna wuxuu yidhi haada aladii ahlakakum arrinkaas waa arrinkii idin halaagay buu buuhi wallaahi maa araa ilaa sayucadibukum uma qaba buu yidhi markaa mooyaane inuu idin cadaabaayo arrinkaasi cadaab idiin sababayo inii uxadisukum can inabiy sala allahu aleyh wasalam watajii'uunii biabii bakrin wa cumar waxaan idinka warramayaa xadiiska nebiga calayhi asalaatu wasalaam idinkuna waxaa ii keenaysaan abubakar iyo cumar ayaa ii keenaysaan curwa kama hadhin wuxuu yidhi huma wallaahi kaana aclama bisunnati rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam wa atbaca laha mink ilaahay baan ku dhaartay abuubakar iyo cumar yagaa sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam kaa yaqaanay yagaana kaaga raacis badnaa laakiin labada cibaaro itikaalka la tala saarana iyagaa kaaga aqoon badnaama waxay keensanaysaa mar walba mas'alada ah sida iyagu eh, maraan ba aswab ah miya taasi keensanaysaa ma keensanaysa yacani waxaa dhici karta eh, kii aclamka ahaa ee afdalka ahaa mas'alo seegtay mafduulka markaa inuu waafaqo mafduulku helo xujada iyo daliilka marka la sheegana xujada xujaa laga horgeeyaa laakiin hebel baa kaa cilmi badan lagama horgeeyo marka cibaarada uu sheegaya hadda curwa waa cibaaro marka waxa weeye aan munaasib ahayn inuu yidhahdo ya cibaaro aan munaasib ahayn inuu yidhahdo marka cibaaraadka noocaas oo kale ah waa arrin khalad ah waana markaa midaan munaasib ahayn marka in la yidhaahdo alxuja waxaa lala qaabilaa ya xujada xujaa laga horgeeya laakiin xujada qowlu fulaan baa laga horgeynayaa dee sax ma ah waayo qowlu fulaan ma xuja haddii waxa weeye xadiiskii nebiga calayhi salaatu wasalaam yacni la keeno dee xujo u beegtoomi karta waa in laga horgeeyaa laakiin abubakar baa khilaafay ficil ahaan ama markaa cumar baa khilaafay xujo saaiq ka dhigaysa in la khilaafo maaha xujo saaiq ka dhigaysa in la khilaafo ma aha shubhadan oo kalena waatay isticmaalaan qolyaha markaa waxaa taqliid acmaa la imanaya kudayashada indhahala taqliidku ma wada ahaa taqliid acmaa qofka inta xujo khilaafsan aan la tusin oo daliil aanu arag yacni saakh waxa u ah aqoonna masaladii aanu u lahayn cid ka aqoon badan inuu qallito waa arrin saa'iq ah u furan laakiin markuu daliilku u caddaaday dabadeed oo uu fahmay oo gartay inuu yidhahdo may anigu daliilkan raaci maayo sheekh hebel baa daliilka u aqoon badnaayo isagaan raacaya maxaad ku khilaaftay yacni waxaan ku khilaafay isagaa noo haya anigu yaanan garanayn yacni waxa uu ku khilaafay iskama khilaafaye kollay xujuu ku khilaafayaa xujada uu ku khilaafay ayaan markaa waxa weeye anna markaa aan raacsanahay hadde xujo garan maayo markaa uu raacsan yahay oo markaa uu khilaafay cibaaradan yuushiku an tunzala calaykum xijaaratu min asamaa ibnu taymiya bilmacnaa buu ku soo arooriyey adigu alfaado kala duwan bay markaa ku timi dariiqyada qaarkoodna waaba saxiix oo ibnu cabaas waa ka asaxday ibnu cabbaas waaba ka asaxday laakiin alfaado kaleoo ka duwan bay ku soo aroortay laakiin macnuhu sidanoo kale u dhacayay saas aawadeed baa sheekh maxamed bin cabdilwahaabna kitaabkiisa kitaabu tawxiid cibaaradan uu ka qaatay hadalka marka ibnu taymiye uu ka qaatay waida kaana tarku yakuunu libacdi hadihi alasbaab marba hadday tegistu ahaatay mid ku dhacaysa asbaabtaa wax ka mid oo kale ku dhacaysa fa idaa jaa'a xadiisun saxiixun markuu yimaado xadiis saxiix ahi uu yimaado xadiiskaas saxiixoo fiihi taxliilun aw taxriimun aw xukmun uu ku sugan yahay ama xalaalayn ama xaaraantinimayn ama xukum intaa mid ka midii ah ay ku sugan yihin falaa yajuusu an yuctaqada ana taarika lahu min alculamaa'i aladiina wasafna asbaaba tarkihim yucaaqabu likownihi xallala alxaraama aw xarama alxalaala aw xakama bigayri ma anzala allah ma bannaano in la ictiqaadiyo ana taarika lahu ka xadiiska ka tegay min alculamaa'i xaalu culammada ka mid yahay aladiina culammadaasoo wasafnaa asbaaba tarkihim aynu sheegna oo caddaynay oo sifaynay asbaabahay uga tageen yucaaqabu in la ciqaabayo in loo ictiqaadiyaa ma bannaana icaaqabu in la ciqaabayo in loo ictiqaadiya ma banaana waxay noqonaysaa jumladani khabarkii bay noqonaysaa khabarkii anna annana waxay noqonaysaa saddat masadda ana taarika sadda masadda almafcuulayn likownihi xallala alxaraama aw xarama alxalaal ahaanshihiisu ahaaday daraaddeed in loo ciqaabayo inaynu u ictiqaadinnaa inuu ma bannaano xallala alxaraama xaaraan inuu xalaaleeyey aw xarama alxalaala ama xalaal inuu xaaraantinimeeyey aw xakama bikayri ma anzala allah ama inuu ku xukumay kuu ilaahay soo dejiyey waxaan ahayn inuu ku xukumay aawadeed in loo ciqaabaayo inaanu u ictiqaadinaa mid inoo bannaan ma aha wa kadalika in kaana fi lxadiisi waciidun cala ficlin min lacnatin aw ghadabin aw cadaabin aw naxwi dalik saasoo kale u ahaaday hadduu xadiiska ku sugan yahay gooddi ama ciqaab loogu goodiyaayo calaa ficlin ficil markaa cidda samaysay loogu goodiyaayo ciqaab oo la odhanayo cidda sidaas samaysay waxay waxaasay la kulmaysaa ama saasaa loo ciqaabayo min lacnatin waciidkaasoo nacdal ah sida in la yidhaha lacana rasuul lahi sala allahu aleyh wasalam aakila riba aw ghadabin ama cadho ah laqiya allaha wa huwa calayhi ghadbaan aw cadaabin ama cadaab ah walahum cadaabun aliim aw naxwi dalik ama ashyaa kale oo markaa la mida oo iyaguna waciidnimada kala mida yacnii ahaatay hadduu xadiiska ku sugan yahay waciid ficil loo goodiyaayo waciidadiina wax ka tusaaleeyey falaa yajuusu an yuqaala ma bannaano in la yidhaahdaa ina dalika alcaalima aladii facala dalika aw abaaxahu dakhala fi hada alwaciid caalimkan kan ah ee sameeyey ficilkan ama banneeyey in la sameeyo wuxuu soo gudagelayaa waciidka iyo goodigaas ciqaabka loogu goodii uu soo gudagelayaa waayo lafdigu waa caam cumuumkaana caalimkan shaksigani waa inuu ku jiraa saa la odhan maayo mana bannaana in la yidhahda wa hada mima laa naclamu bayna alummati fiihi khilaafan ila shay shayan yuxkaa can bacdi muctasilati baghdaada misla almarisiyi wa kanna wuxuu ka mid yahay waxyaalaha inaan ogsoonayn ummadda dhexdeeda wax khilaafa aynaan ogeyn nusakha qaar waxay qorayaan bayna ala'immati fiihi khilaafa imaamiyaalka dhexdooda wax khilaafa aynaan ogeyn laa naclamu bayna alummati fiihi khilaafan ummadda dhexdeeda wax khilaafa ma ogin inaan caalimkaasi shaksi ahaantiisu aanu soo gudagelayn waciidkaas ilaa shay an yuxkaa can bacdi muctasilati baghdaada shay waxa weeye laga xikaayoodo laga sheegay mooyaane can bacdi muctasilati bakhdaad muctasilada reer bakhdaad qaar ka mida shay laga sheegay mooyaane mithlu lmirisiyi wa durabaa'ihi wa adraabihina waxa weeye tabcaadka qaarkood baa qoraya sida mirisi iyo kuwa la nooca ah oo kale ayaa laga sheegay yacni kuwa laga sheegay sidaas laga sheegay waa sida mirisi iyo kuwa markaa la nooca annahum zacamuu inay maleeyeen ama inay sheegteen ana almukhti'a min almujtahidiina yucaaqabu calaa khata'ihi inka gefay oo mujtahidiinta ka mida la ciqaabaayo oo gefkiisa ama khata'iisa lagu ciqaabaayo waxay u qabeen hadduu markaa caalimku intuu ijtihaado khata'o waxay leeyihin waa madmuum waa la dhaleecaynaya ciqaabna waa mutaysanaya taasina waxay ka hor imanaysaa xadiiska nebiga calayhi salaatu wasalaam marka xadiidka iyo ijmaacaba waa khilaafsanta waayo intaan kuwani soo bixin horteed mujmac waxaa lagu ahaa la laysku waafaqsanaa ana almujtahida laa yudamu mujtahidka inaan la dhaleecaynayn walaa yu'ahamu aan lana dembaajinin oo dembi lagu xukumayn marka waa mukhaalifun ra'yigani waa mukhaalifun lilnasi waalijmac wa hada liana luxuuqa alwaciidi liman facala almuxarama mashruutun bicilmihi bitaxriimi aw bitamakunihi min alcilmi bitaxriim yaga laftooda haddii markaa lagu xukumo sida iyagu markaa ay u qabaan waxay noqonaysaa inay waxaweeye naftooda ay ku xukumeen inay markaa naar gelayaan naartana ku daa'imayaan abad alabaad laasimka qowlkoodu waa saas waayo imise nusuus bay khilaafeen oo aayaad iyo axaadiis bale intee bay nusuus khilaafeen muctazilo ya masaa'il cudurdaar ayuu leeyihin bay a'immadu khilaafeen iyagu wax inay cudurdaarba u lahayn oo wax cudriya aynay ku helaynin babay khilaafeen oo nusuusihii wacdiga ku saabsanaa iyo dhammaan bay ka indhallaabteen waciidkiina waa ku talax tageen qadarkiibay diideen nusuustii qadarka sheegaysay bay ka indhalaabteen oo waxay yidhahdeen addoommadu ficiladooda iyagaa abuuranaya ilaahayna shar ma abuurin mana doonin bay muctasiladaa luntay ay yidhaahdeen waxay inkireen shafaacadii ahlulkabaa'irka in loo shafeeco qaadaa inay jirto waa inkireen iyadoo nusuus leedahay oo aayaad iyo axaadiisba ku soo arooreen waxay diideen ahlulkabaa'irka ahlutawxiidka ahi nusuusta sheegaysa inayna naarta ku waaraynin markaasay yidhahdeen naartay ku waarayaan waxay diideen nusuusta sheegaysaa qofka dembi kabiiraha ku dhintaa mashiicada ilaahay inuu hoos yaallo hadduu doono ilaahay cafinaayo markaase waxay yidhaahdeen nufuud alwaciid ku kastoo dembi kabiiraha ku dhintaa marnaba laga cafin maayo xatman naarta u gelayaa bay yidhahdeen muctasiladaa luntay weliba waana ku waarayaa in laga soo saaraa qatcan ma dhacayso waxay inkireen nusuusta ru'yada ilaahay sheegaysa ya bal iyagoo baddaa ku jira baddaa ayay waxay leeyihiin a'immada cudurdaarada leh markaa laga yaabo xadiis aan soo gaarin inay khilaafeen ama xadiis aan sixadiisu u caddaan ama dalaalada si kale ay moodeen ya oo si badan u dhici karta daaqada bini aadamka iyo awooddiisana aynay ku jirin masale kasta sida sawaabka inuu wada asiibaa siduu shiikhuba uu inoo keeni doono bay waxay yidhahen waa lagu dhaleecaynaya waana lagu ciqaabaya ya ashyaaday inkireen ee ka tageen waa ashyaa lowla alcudru ta'awul iyo wax la mida ama jahli ama ta'awul haddaan loogu cudrayn oo gaalnimada lagaga baajinaynin masaa'il kufriya ku dhaceen walaqad taqallada kufrahum khamsuuna fii cashrin min alculamaai fi lbuldaani waatuu ibnuqayim odhanaayo kuwa odhanaya qur'aanku waa makhluuq waa muctasiliya jahmiye kufrigooda waxa markaa qaatay in la gaalaysiinaayo khamsuuna fii cashrin min alculamaai fi lbuldaani konton toban lagu dhuftay oo culammada beledada ah waa shan boqol khamsuuna fii cashrin wa khamsumia intaasoo culamo ayaa markaa kufri ku xukumay wa hada lianna luxuuqa alwaciidi liman facala almuxarama mashruudun bicilmihi bitaxriimi aw bitamakunihi min alcilmi bitaxriim taasina waxay ku dhacday oo aan loo ciqaabaynin ciddaa khata'day lianna luxuuqa alwaciidi waciidka ama goodiga inuu haleelaayo ciqaabka loogu goodiyay liman facala ciddii samaysay inuu haleelaayo almuxarama shaygaa la xaaraantinimeeyey ciddii samaysay mashruutun waxaa lagu xidhayaa loo shardinayaa bicilmihi bitaxriim ogaalkiisuu og yahay xaaraannimada baa shardi u ah aw bitamakunihi ama awooddiisa uu awoodaayo min alcilmi bitaxriim inuu ogaado xaaraannimada inuu ogaado inuu awoodayaa ama loo shardinayaa fa ina man nasha'a bibaadiyatin fa inna man nasha'a maxaa yeelay ka barbaara bi bibaadiyatin meel baadiye ah oo miyi ah ku barbaara culammadu sida badan waxay dhahaan bibaadiyatin baciida hadda markaa inooguma qorna marka waxa weeye kitaabka waxba lagama bedelo waayo adigu maad qorin kitaabka laakiin waxaa la samayn karaa tacliiq inaad waxa weeye intaad qabato oo kow oo kale ku qorato dabeedna markaa waxa weeye aad tidhaahdo qaydka in la raaciyo ayaa markaa fiican waayo miyiga isaga dhow magaalada oo cilmigii magaalada yaallay uu soo gaadhayo dee wuxuu noqonayaa markaa inuu ka duwan yahay ka ka fog ee aan markaa cilmiga u suuragal ahay fa inama nashaa maxaa yeelay ka barbaaray bibaadiyatin meel baadiye oo miyi ah ku barbaaray wuxuu u jeedaa sheikhu baadiyihii fogaa ee aan markaa wax cilmiya aanu ka agdhoweyn aw kaana xadiisa cahdin biislaamin ama wakhtigiisu uu ku dhowaa uu soo islaamay ay dhoweyd oo islaamnimada ku cusbaa wa facala shayan min almuxaramaati sameeyana shay muxaramaadka ka mida shay xaaraan uu la yimi hayra caalimin bitaxriimiha wuxuu sameeyey shaygaa xaaraanta ah xaal aanu markaa ogayn xaaraannimadeeda lam ya'sam ma dambaabaayo walam yuxadda la xadayn maayo xad lagama jarayo hadduu xad ku dhaco xadka laga goyn maayo wain lam yastanid fi istixlaalihi ilaa daliilin sharciy yaanu u cuskanba fi istixlaalihi xalaashadkiisa uu xalaashanayo shaygaa xaaraanta ah ilaa daliilin sharciyin daliil sharciga inuu u cuskanaya ayaynay jirinbe yacni daliil sharcigaanu cuskan been dembina laguma xukumaayo lamana xadaynayo faman lam yablughu alxadiisu almuxarim wastanada fi libaaxati ila daliilin sharciyin awla an yakuna macduura wa xuja baliiqa faman lam yabluqhu kaanuu soo gaadhin alxadiisu almuxarimu xadiiska xaaraantinimaynaya shaygaas xadiisku aslanba ma soo gaadhin wastanada fi libaaxati waxaanu u cuskaday bannaynta uu bannaysanaayo ama bannaynta uu bannaynaayo ilaa daliilin sharciyin daliil sharciya ayuu u cuskaday awlaa isagaa markaa uga habboon oo uga dhow uga sii dhow an yakuuna macduuran inuu noqdo mid loo cudurdaaray kan waa loo cudrayaa kaasina waa uga sii cudurdaarka waa uga sii dhowya calaa sabiili awlaa walaxraa waayo cudrigii kaasi haystay wax ka badan buu kani haystaa marka waa awlaa bilcudri wuxuu sheekhu inoo tilmaamaya raximah caalimkii shay xaaraana marka waxaweye sameeyey ama banneeyey acdaartaana u khilaafay la odhan maayo xaaraan buu u badheeray waayo xaaraannimadu ma caddaan xadiiskii xaaraantinimeynaya ma soo gaadhin ama wuu maqlay xadiiskii sixadiisa muu aqoonsanoo wuxuu u qaatay inuu daciif yahay dariiqu ka soo gaadhayna saxiix ma ahayn dabeedna markaa ijtihaadka kalu sameeyey se qaطcan waa inuu noqdaa macduur cid haddaba aan u cudur daarayna kuwaa lunsanuun baa de jira dee xadiiskii nebiga ijmaacu waxay ku sugan yihiin inuu macduur noqonayo waa waadix wuxuu haddaba tilmaamay sheikhu waciidku qofka dembiga ku dhacay oo xaaraanta sameeyey inuu haleelaayo ku fulaayo inuu waciidkaasi haleelaayo waxaa loo shardinayaa laba mid ama bicilmihi bitaxriim ama bitamakunihi min alcilmi bitaxriim inuu xaaraannimada ogyahaa la shardinayaa xaaraannimada haddaanu ogayn in la xaaraantinimeeyeyba waxaanad ogayn baad ku dambowday oo maxaad u ogaan weydiy khasab waxaa kugu ahayd inaad ogaato sidaa miyaa lagu odhanayaa qof kastaa miyuu kari karaa wax kasta inuu iska ogaado ashyaada qaarkood baa dhici karta qofku isagaan ogayn dee inuu ficil sameeyo marka tamakunka cilmiga u awoodayaana waxay la mid tahay macna alcilmi waqhtiyada qaarkood culamada labada isma raaciyaan dadka qalbiyadooda kuma jirno hadduu yidhahda ma garanayn iminka waxa weeyaan qof markaa muslim ahaayoo qaangaadh ah oo magaalada joogay ayaa masalan wuxuu yidhi zinadu inay xaaraan tahay ma ogeyn nin iminka soo islaamay maaha waa shakhsi qaangaada oo muslima ya ayaa wuxuu yidhi waxaan islahaa dee haddaad khasabtuun baa dembigu yahaye laakiin raalli ahaansha haddii lagugu dhiibo dhibi kuma sugnaan islahaa oo saasaan u qabay wax khilaafkeeda ii sheegana ma maqal ma laga aqbalayaa mar hadduu beledka joogo oo cilmigii ka agdhow yahay sheegashada uu sidaa sheegtay mid laga aqbalaya maaha waayo waa mutamakin min alcilmi oo wuxuu awoodayaa inuu ogaado waxaa lagu xambaarayaa un inuu ogaado inaanu diyaar u ahayn dhagaha faraystay nafsadiisa iyo qalbigiisa kuma jirno inagoo kama warqabno inuu maqlay iyo inaanu maqlin iyo inuu ogaayo inaanu ogeyn laakiin sheegashadiisa qadaa'an la aqbali maayo liannahu mutamakinu min alcilm cilmigii waa awoodayay hareerihiisa ayaanu ka baxayey isagaa dhegihiisa furaystay sheegashadaa mid laga aqbalaya maaha ama wuxuu yidhi khamrigu inuu xaaraan yahay ma ogeyn waana ruux muslim ahaa aan islaamnimada ku cusbayn beled cilmigu muntashir yahay jooga ya mid laga aqbalaya maaha taa haddaba waxaa ka duwan ruux baadiye fog ku sugan oo cidda is arkaanba marka ay yar tahay buurahaasuu iskaga faruur xidhan yahay ama hawd buu iska joogaa yacni meel waxa weeye magaalooyin iyo dhul laysugu yimaado maba arko jahliga iyo aqoon darradaas ku barbaara xataa aalaadkan xadiiska ahi markaysaga midu haysta maaho meeshiisa marka ay muntashir ku tahay aalaadkan marka waxa weye la dhegaysan karee ama idaacadaha ama wax la midka ah yacni bii'ada uu joogo mid ku faafsan maaha waagii hore dee aalaadkaas ma jirin marka ruuxa caynkaasa ee aanay cidba is arkin ee meeshaa ku barbaaray dee ashyaabaa ka qarsoomays marka umuuraha qaarkood waa loo cuduraya waxaa la mida oo kaba sii mudanba ruux baa gaal ahaayo waa islaamay masalan maantuu islaamay caadadiisu waxay ahayd khamriga iyo inu cabbaa'ay ahay kadib marka waxaa weeye maanta ama caawo khamriga iskaga dhuftay mana maqalba khamrigu inuu xaaraan yahay waa xadiisu cahdi dee waa macduur ama ashyaa kaloo muxaramuu sameeyey shudhadku islaamaba shay kastoo xaaraana inuu gartaa dee uma wada suuragal ah ya saas aawadeed waa loo cudurayaa marka hadduu markaa ruuxaasi ee macduurka ahee islaamnimada ku cusubi uu sameeyo shay xaaraan ah xaaraannimadiina aanu ogeyn kumana dambaabayo lamana xadaynayo xadka laga jari maayo qisada saxaabada qaarkood khulafaa u raashidiinka qaarkood la kulantay waxay ahayd oo gabadh baa ur lagu arkay gabadhaas nin ma lahayn cid milkulyamiin ugu tagtayna ma jirin markaasaa lagu yidhi zanaytii miyaad sinaysatay qaalat nacam min marcuushin bidirhamayn waxay tidhi haa waan sinaystay marcuush ninka la yidhaahdo ayaanu zinada isla samaynay laba dirham baanan ka qaatay markii la doonay in la xadeeyo ayaa cuhmaan ibnu cafaan wuxuu yidhi yaa amiira almu'miniin kaannaha tastahillu bihi waxaad mooddaa inay la qaylinaysaba oo ceeb inay samaysayba ayna ogayn wa innama alxaddu calaa man calima xadkuna wuxuu saaran yahay keliya cidda aqoonta u leh og asar saa lagu soo wariyo mashhuura jira ibnu xasmina kitaabkiisa muxallaha uu ku soo aroorinaayo uuna markaa daabitkaa ka qaadanayo wa inama alxaddu cala man calima yacnii qasaska had yo jeer waa dhici kartaa asaaniiddooda inay wax galaan laakiin calaa kulli xaal waa qisa mashhuura umuurahaasoo kale marka la sheegayana waxaa loo sheegaa min baab alistinaas la min baabi alixtijaaj wa min mulaxi alcilmi la min sulbihi xadkii markaa sidii baa looga baajiyey waa masale culammadu marka horeba de ay taqriirinayaan oo sugayaan oo ay saa u tilmaamayaan way cilmiga u sharti ah qofkii dalaal in lagu xukumaayo wamaa kaana allahu liyudila qawman bacda id hadaahum xataa yubayina lahum maa yattaquun goorta la odhanaya ruuxu waa lumay waxa weeye waa in wax u caddaadaan xujada ku quntaa waciidku inuu ku dhacaayo waxaa loo shardiyay tabayun waman yushaaqiqa arasuula min bacdi ma tabayana lahu lhudaa min bacdi ma tabayana lahu alhudaa qaydkan looma keenin cabas faa'iide gaaruu faa'iidaynayey waxbaa ku xidhan mid xashwiyo meesha la yskaga buuxiyey ma aha waxaa kala duwan min bacdi maa tabayana lahu alhudaa markuu hanuunku u caddaaday dabadeed iyo markaan u caddaan ayaa kala duwan aayado kalena waa ku soo aroortay tabayunka iyadoo laynoo sheegaayo haddaba waxaa jirta axkaamta adduunyada marka laga hadlaayo innagu laabtiisa kuma jirno mana ogin inuu hanuunku u caddaaday inaan u caddaan axkaamtii adduunyana daahir bay ku dhisantahay marka laga hadlaayo baabkan waciidadana cindallaahi baa la ciqaabaya kama hadlayno axkaamta adduunyaynu ka hadlayno marka waxa weeye daabitka waxaa laga eegayaa ruuxan si wax ugu caddaan karaan wax ma loogu caddeeyey oo luqa iyo afuu fahmaayo iyo istilaaxaadu garan karo iyo usluubuu fahmi karo ma lagula khitaabay ma loogu bayaamiyey ilaa la odhan karo waxa weeye arrinku waa u caddaaday ha la eegayaa inuu waxa weeye isagoo kale bayaan wax u caddayn karaa waa inuu dhacay oo xasilay wuxuu ku daafacana aanu haynin usluub uu fahmi karo iyo istilaaxaad uu fahmi karo iyo luga uu fahmaayana lagula khitaabay haddii usluub aanu fahmayn lagula hadlo ama luqa aanu garanayn lagula hadlo si kastoo nusuusta loo sardiyo la odhan maayo waxbaa loo caddeey iminka ruuxaan carabi garanayn nin ingiriisa ah ama markaa waxa weeye eh, cajami oo kale oo aan af carabigiiba garanayn baa luga carbeed inta lagula hadlaa nusuustii adiladiina aad io aad loo sardiyey aadna loogu sharxay biluga alcarabiya bal qaamat caleyhi alxuja wuu maqlayey laakiin waxa weeyaan afkani af buu yaqaan maaha xujadii ma ku qunta laa qaطcan waayo bayaankii tan uguma xasilayo oo miduu fahmayo garanaya maaha marka wuxuu sheikhu tilmaamay xaalkaa uu macduurka yahay lam ya'sam walam yuxadda jahligu shayga xaaraantaa cudri waa ka noqdaa shayga waajibka ana cudri waa ka noqdaa laakiin haddii garasho waa shay waajiba looga tago waxaa la amrayaa ilaaba ilaa inuu la yimaado irjic fasalli fa innaka lam tusal laakiin shay xaaraana hadduu ugu dhaco jahli iyo garashawaa xaqulghayr hadduu ku saabsan yahay oo maalu cid kale leedahay oo kale ayaa yacni waxa weeyaan la baabi'iyey xaaladda noocaasa waa la istidraakayaa damaan baa ka imanaya wahaakada laakiin shay xaaraana oo ama xad leh ama xad aan lahayn haddii lagu dhaco oo xaqullaahi ah waxay noqonaysaa garashawaaga aan la garanayn baa waxay keensanaysaa sidii waxaan dhicin oo kale inuu yahay wax dembiyo uga imanayaana ma jiro wax xadoo laga jarayaana ma jiro wax cuquubiya tacsiiroo lagu samaynayaana ma jiro sheekhu waxau uhi raximah ullah walihaada kaana hada ma'juuran maxmuudan liajli ijtihaadih sidaas daraaddeed buu kani u noqday mid la ajar siinaayo oo lagu mahadinayo bimacnaa lagu ammaanayo ijtihaadkiisa daraaddied qaala allahu subxaanah wa daawuuda wa sulaymaana id yaxkumaani fi lxarfi id nafashat fiihi hanamu alqawmi wa kunna lixukmihim shaahidiin fafahamnaaha sulaymaan wa kullan aataynaa xukman wa cilmaa qisadii ku saabsanayd daawuud iyo sulaymaan iyo qadiyaddii ku saabsanayd adrhigii beerta daaqay inay xukumeen taasaa laga warramaya ilaahayna wuxuu yidhi xukunkooda annagaa ogeyn wa kunnaa lixukmihim shaahidiin fafahamnaaha sulaymaan sulaymaan baanu fahansiinay wa kullan aataynaa xukman wa cilma labada mid wal oo ka midabana waxaanu siinay labada mid walba oo ka midana waxaanu siinay xukmi iyo cilmi ayaanu siinay fakhtasa sulaymaana bilfahmi sulaymaanu mise sulaymaana sulaymaana aa garta fakhtasa sulaymaana marka hore ikhtasa waxa weeye laazim iyo mutacadde labadaba yeelataa ikhtasa waa la khaas noqday ikhtasa waa ku gaar yeelay yakhtasu biraxmatihi man yashaa manta waa mafcuul marka waa tii mutacadid ah marka hadda labaduba iyaday bannaan tahay haddana ansab waxa u ah kordhiga laakiin carabi ahaan labaduba bannaanay fakhtasa sulaymaana ilaahay wuxuu ku gaar yeelay sulaymaan bilfahmi fahmi ayuu ku gaar yeelay wa asnaa calayhimaa bilcilmi waalxukm wuxuuna ku ammaanay labadaba korkooda cilmi iyo xukmi buu ku ammaanay marka waxaa laga qaadanayaa sida aswabka ah ee saxnaanta badan in sulaymaan maray yaa waayo hadday labaduba isku mid yihiin xagga sawaabnimada oo ayna dheeraad kale lahayn lamaa kaana litafhiimi sulaymaana macnan fahansiinta sulaymaan la fahansiiyey faa'iido gaari kuma jirtiin marka in labada arrin kala duwanaayeenoo xagga sawaabnimada uu u sii dhowaa sida sulaymaan markaa xukumay baa laga qaadanaya waxaa laga soo wariyey ahlucilmiga qaarkood inay yidhaahdeen haddaan qisadaa sulaymaan iyo daawuud ayna jiri lahayn xukaamta wax xukumaa way halaagsami lahaayeen bacdi saa laga sheegay yacni iyadoo tafhiimkii mas'aladaa la fahansiiyey lagu khaas yeelay sulaymaan ayaa haddana labadoodaba la ammaana usluubka qur'aanka lagu yaqaanaana waxay tahay haddii cid la kala fadilo cidda mufadalu calayhigee wax laga fadilayaa ee in laga mudan yahay la tilmaamayaa hadday tahay iyaduna cid wanaagsan waxaa laga daba keenaa hadal tilmaamaya ammaan oo labada qoloba la ammaanayo laakiin cidda mufadalu calayhige laga mudan yahay hadday tahay cid xun ammaan lagama daba keeno hadda mawdican eeg fafahamnaaha sulaymaan wa kullan aataynaa xukman wa cilma laa yastawi minkum man anfaqa min qabli alfatxi wa qaatal ulaa'ika acdamu darajatan min aladiina anfaquu min bacdu waqaataluu wa kullan wacada allaahu alxusna wakadalika markii mujaahidiinta iyo qaacidiinta la kala fadilayey saasoo kalea ku soo aroortay fii suurati nisa laakiin marka laynoo sheegaayo cid waxa weeye wanaagsan iyo cid xun in la kala fadilayo taasoo kale lama sameeyo laa yastawi asxaabu annaari wa asxaabu aljanna asxaabu ljannati hum alfaa'izuun waa usluub qur'aanka lagu yaqaan wey mufadalu calayhigu hadduu yahay mid wanaagsan si qadarkiisa iyo sharaftiisa loo ogaado waxaa laga daba keenaa ammaan la wada ammaanayo wa fi saxiixayni can camr bn alcaas radia allaahu canhu ana anabiya sala allahu aleyh wasalama qaal ida ijtahada alxaakimu fa asaaba falahu ajraan qaacidada aynu sheegnay ee ku saabsan mufadalkiiyo mufadalu calayhiga wuxuu ka mid yahay qawaacidda uu ku soo arooriyo alcallaama cabduraxmaan ibnu naasir alsicdi kitaabkiisa alqawaacid alxisaan nabigu wuxuu ihi calayhi asalaatu wasalaam ida ijtahada alxaakimu fa asaab xaakimku markuu ijtihaado oo uu asiibo falahu ajraan wuxuu leeyahay oo u sugnaaday laba ajar wa ida ijtahada markuu ijtihaado fa akhta'a wuu gefana falahu ajrun wuxuu leeyahy hal ajar fabayana ana almujtahida maa khaa'ihi lahu ajrun maca khata'ihi lahu ajrun wuxuu caddeeyey nabigu calayhi asalaatu wasalaam ana almujtahida maca khata'ih ka ijtihaadaya gefkiisa uu gefay lala qabo lahu ajrun in ajar u sugnaaday wadalika liajli ijtihaadihi taasina waxay ku dhacday ijtihaadkiisa daraaddii wa khata'uhu makfuurun lahu khata'iisana waa mid loo dhaafaayo wadalika lianna daraka asawaabi fi jamiici acyaani alaxkaami ima mutacadirun wa ima mutacasirun waa faa'iido sheikhu wuxuu yidhi taasi waxay ku dhacday wadalika waaqicun ama xaasilun lianna daraka asawaabi maxaa yeelay haleelka sawaabka la haleelaayo sida saxan fii jamiici acyaani alaxkaam masaa'isha axkaamta ah ee afraaddeeda iyo midhmidhkeeda dhammaanteed in sawaabka la wada haleela oo midnaba sawaabku ruuxa aanu seegin ama caalim aanu seegin ee mid walba sida sawaabkaa ah u waafaqaa imaa mutacadirun ama waa midaan suuroobaynba oo mustaxiil ah aw mutacasirun ama waa mid adag hadday suuroobayso cusri iyo adayg baa ku suganoo mutacasir weeyi mumkin haba noqotee way adag tahay marka dadka dee mid ay awoodayaan ma aha dadku mid awooddooda ku jirta oo ay si sahlan u kari karaan ma aha qofkuna waxaanu kari karayn loo qaban maayo laa yukallifu allaahu nafsan ilaa wuscaha caalimka maxaad u khata'day maad asiibtid xaqa dadku isku faham ma aha isku markaa idraak ma aha isku aqoon ma aha waxa soo gaadhay isku mid ma aha oo isma wada le'eka waxaa laga yaabaa cilmigii inay dheeraad ku kale leeyihiin oo fahmadii dheeraad ku kale leeyihiin ya yacnii inta u suuragalkaa xataa cilmiga dee inay markaa waxaa weeye dheeraad ku kale leeyihin baa laga yaabaa waxaa jirta bacdul axaadiis beledada qaar lagu soo wariyey oo beledada qaar aan lagaba helaynba ya waa kii kitaabkii mafaariid kuu sheegay ee abu daawuud asijistaani u qoray yacnii sunanka beled weliba wuxuu la gaarka noqday ayuu kitaabka ka allifoo sheegayy beledu kadaa baa xadiiskaa la gaar noqday sunnada dee buldaantii kale ciddii joogtay uma fududa inay xadiiskan ogaadaan mana oga xadiiskan inuu ka maqan yaho beledkaa lagu hayo si ay ugu doontaan ila waaba dhici jirtay hal xadiis inay u safraan yacni masiirata shahrin hal xadiis inay u safri jireen masaafo markaa bil la socdo waaba jiri jirte laakiin xadiis mas'aladaa ku saabsan baa beledukadaa lagu hayaa oo aan idin soo gaadhin ma oga suu u raadiyeba ma waxaan taaqadiisa ku jirin baa lagu cadaabaya waqad qaala allahu tacaala wamaa jacala calaykum fi ddiini min xaraj ilaahay korkiinna kama yeelin diinka gudihiisa min xarajin wax dhiba kama yeelin diinka idinkuma dhibin wa qaala tacaala yuriidu allaahu bikum alyusra walaa yuriidu bikum alcusra ilaahay wuxuu idinla doonayaa fudayd iyo sahlanaansho adayg idinlama rabo adayg idinlama rabo ina addiina yusrun walan yushaadda diina axadun ila halaba wa fi saxiixayni can inabiy sala allahu aleyh wasalam anahu qaal anahu qaala liasxaabihi caama alkhandaq saxiixaynka waxaa ku sugan in nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ku yidhi asxaabtiisa sannaddii marka khandaqa ghaswat ghaswatulaxzaab markii ay dhacday ay xulafadii noqotay gaashaanburihii gaaladaysa soo gaashaanburaystay ay laabteen ayuu nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam laa yusalliyanna axadun ilcasra ila fii bani qurayda qofna bayaanu tukan salaadda casar inuu bani qurayda ku tukado mooyaane yani dhulka bani qurayda ama markaa meeshay degan yihiin inuu ku tukado mooye meel kale yaanu ku tukanin bani qurayda ballankay buriyeen nebiga waxaa ka dhexeeyey calayhi salaatu wasalaam heshiis markaa gaaladan soo duulaysa ayay heshiis la galeen ay yidhaahdeen iyaguna ay yidhaahdeen annaguna waxa weeye dee xaggaasaanu ka soo weerarnaa idinkuna gudaha dhow naga caawiya oo de markaa aan laba aabur ku samayno oo la wada dagaalanno maanta aan ka faraxalanno ballankii markaa waa ka baxeen gaaladii gaashaanbuurtee soo duushay ayay markaa waxa weeye la gaashaan gaaladii waa tii u suuro geli weyday waxay doonayeen inta buuruhu markaa ku geedaaman yihiin mooyaane madiine kaga soo geedaaman yihiin mooye inta kalena waa ta laga qoday khandaqa sidaa u ballaaran ee farasku sidaana aan uga boodi karin ninkuna sidaa ugu daadegi karin halka ka dambaysana difaaca laga soo galay isweer bay markaa ka hayeen muddo doora kadib waxay noqotay dee inaan wax markaa hadda u suuro gelaya ayna jirin dabeed sidii bay isaga laabtay dabaylna waa lagu salliday markii ay gaashaanbuurihii noqdeen ayaa nimankii yahuudda ahaa ee reer bani qurayda ee ballanfurka sameeyey ayuu nebigu amray calayhi salaatu wasalaam in guryahoodii lagu tukado meeshay deganaayeen magaaladana waa ka yara go'naayeen dhowr mayl bay u jireen casarka meelaan bani qurayda ahayn yaan lagu tukan saxaabadii waa socdeen fa adrakathum salaatu lcasri fi ariiq waxay ku soo haleeshay salaaddii casar waddada iyagoo sii socdo jidka kusii jira fa qaala bacduhum waxay yidhaahdeen bacdii saxaabadii ka midii laa nusallii ila fii bani qurayda ku tukan mayno mooyaane bani qurayda halkaa bani qurayda ku sugantahay meelaan ahayn aanu ku tukanaynaa ma jirto wa qaala bacduhum bacdi kaleo saxaabada ka midina waxay yidhahdeen lam yurid minna haada salaadda casar inaynu ka tagno oo aan markaa ilaaba ilaa meel kale lagu tukan haddii kale aan la tukan aan la gaadhin muraad nebiga uma ahayn isaa ma doonin sallaw fi ariiqi fasallaw waxay ku tukadeen fi ariiqi waddaday ku tukadeen fasalluu mise fasallow yoma saxan hmm. baaraka allah fiikum waa sidaas waa maadi waa in laamka la kordhigaa fasalluu haddii laha waxay noqonaysaa amar waabu damiir in bificlin tattasil muctali laamin fiihi tafsiilun qubil fain yakun maa qablaha qad futixa aw duma fawqihi kama qad wadaxa wadmumhu xatman in yakun da kasri ka qowlina raduu bikulli yusri marka waxay noqonaysaa waxa waxaweye fatxa ku sugnaa markii horeba sallaa bay ahayd marka xarafka cille marka la xadfo waa in fatxadii la baaqi yeelaa fa sallaw fi ariiqi waxay ku tukadeen waddadii falam yacib waaxidatan min aaa'ifatayn caaba waxay noqotaa laazim iyo mutacaddi mid walba caaba ay saara daa cayb waa la yidhahdaa laazim weeye iyo caabahu waa ceebeeyey fa aradtu an aciibaha marka falam yacib ma ceebayn waaxidatan min ataa'ifatayn mid ka mida labadii kooxood nabigu calayhi salaatu wasalaam ma ceebayn falawaluuna qolada hore tamasakuu bicumuumi alkhitaab waxay qabsadeen khitaabka caamnimadiisay qabsadeen laa yusalliyanna axadun ilcasra ila fii bani qurayda markaa suwarkii suuro laga saaraya uma muuqan waa caam cumuumka halkee laga faa'iidaystay nakira fi siyaaqi annahyi haye ha ha waa nakira fi siyaaqi annahyi baaraka allah fiikum laba cumuum baa ku sugan axad waa nakira fi siyaaqi annahyi oo waxay faa'iidaynaysaa cumuum waxaa soo gelaya shaksi walba waayahay ficilkan nahyigu galayna isaguna waa caam alafcaalu nakiraat ficilladu waxay ka dhigan nakiraat bay ka dhigan yihin waatuu zajaaji ku soo naqliyey ijmaaci nuxaadda inay afcaashu nakiraat tahay cumuumna faa'iidaynaysa cibaara ukhrana waxaad odhan kartaa sida hadda walaalkeenba sheegaayey waxa weeye ficilka ayaa wuxuu koobsanayaa tadamunaya masdar marka masderku wuxuu ku jiraa fii dimni alficli kaannahu in la yidhi laa yusalliyanna axadun ilcasra salaatan salaatan waxay hadda ku guda jirtaa gaar looma sheegine laa yusalliyanna ya oo walficlu maa dalla calaa zamaani wa masdarin dalaalata iqtiraani ficilkii masder iyo xades buu labada ku tusinaya macno masder markaa waa ku jiraa icdiluu huwa aqrabu litaqwa huwadu xaggay u noqonaysaa cadliga cadligii mee cadligu wuxuu ku guda jiraa icdilu waa dimnu icdilu buu ku jiraa cadliga uu tadammunay icdilu ay tadammuntaa damiirku u noqonaya huwa cadligu falawaluuna qolada hore tamasakuu bicumuumi alkhitaab waxay qabsadeen khitaabka caamnimadiis inuu caam yahay fajacaluu suurata alfawaati daakhilatan fi lcumuum waxay ka yeeleen suuradda tegitaanka salaaddu ay ka tagto salaadan casar oo taacadaa nebigu amray ay kaga tagto ku dhaaftaa daakhilatan inay gudagelaysay ka yeeleen bimacnaa u ictiqaadiyeen oo u qaateen fi filcumuumi cumuumka inay soo gelayso walaakharuuna kuwa kalena walaakhiruuna mise walaakharuuna hmm. yani waxay walaakharuuna waa bifatxi ilkhaa kuwa kalena kaana macahum min addaliili maa yuujibu khuruuja haadihi suurati min alcumuum waxaa la jirkooda ahaaday min addaliili xagga daliilka maa yuujibu wax keensanaya ama waajibinaya khuruuja haadihi suurati suuradani inay ka baxayso min alcumuumi cumuumka ay ka baxayso oo salaadda wakhtigeeda la ilaalinaayo wa anna almaqsuuda iyo in waxa loo jeedaa almubaadaratu ila alqawm inay tahay in qowmkan banu qurayda ah in loo degdego oo degdeg loo gaadho muraadka looga jeeda waa musaaraco loo degdegayo oo degdeg nimankaa loo gaarayo wa hiya mas'alatun ikhtalafa fiiha alfuqahaa waa mas'ale ay isku khilaafeen fuqahadu ikhtilaafan mashhuuran ikhtilaaf caana ay isku khilaafeen hal yukhasu lcumuumu bilqiyaas miyaa lagu khasisayaa cumuumka qiyaas qiyaas miyaa lagu khasisaya wa maca haada faaladiina sallow fi ariiqi kaanuu aswab haddana kaa la jirkeeda arrinkaa la jirkiisa faaladiina kuwii sallow fi ariiqi ariiqa kusii tukaday degdeggiina samaynaayey salaaddana xurmada wakhtigeeda ilaaliyo oo ariiqa kusii tukaday oo macnaha maqsuudkaa ka eegay kaanuu aswab waxay ahaayeen kuwa markaa waxa weeye sawaabka u dhow bay ama kuwa sawaabka ku sugan baabay ahaayeen sheekhu waxau inoo tilmaamaya raximahullah tusaaluu inoo keenayaa saxaabadii ay isku khilaafeen xadiis qura fahamkiisa isku khilaafeen xadiiskaasi waxa uu yahay xadiiska sheegaaya inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam u laa yusalliyanna axadun ilcasra ilaa fii bani qurayda qola waxay eegeen daahiru lafdi deedna daahirkay xujaysteen qolana waxay eegeen almacna almaqsuud min alkalaam macnaha looga jeedo hadalka nebigu markuu hadalkan yidhi ma wuxuu u jeeday inayn salaadda tukan meeshaa mooye meel kale ku tukan waxay eegeen maqsuudka uu hadalkan u yidhi waa maxay makhusuusiya inay leedahay reer banu meeshooda in lagu tukado salaadda afdal u tahay maya wuxuu u yidhi waxay tahay waa degdeg in loo gaadho marka almacna almaqsuud waa musaaraco waa degdega qolana daahirkii lafdigaay qabsadeen ibnu qayim wuxuu yidhahdaa qolana waa salafu ahli daahir qolana waa salafu ahli ilmacaani ya jamaahiirta culammada ee ahlulmacaaniga ah ee macnaha maqsuudkaa eegta ya waxaa salaf u ah kuwa dariiqa kusii tukaday qolyaha marka ahlu daahirka ana waxaa u salafa yacni qolada tidhi waxa weeye annaga nebigu wuxuu nugu yihi meelaan bani quraydaha inaan ku tukanina marka ma tukanayno goortaanu gaadhnun baanu tukanaynaa ka hor tukan mayno kadib waxay qoraxdii oo dhacday oo wakhtigii casarku baxay bay tageen marka markii qoraxdu dhacday dabadeed markay gaadheen markaasay halkaa ku tukadeen falam yucannif waaxidatan min ataa'ifatayn nebigu labada qolo qolona ma dagaalin xadiidkaa waxay dooneen qolyaha yidhaahda kullu mujtahid musiib inay deliishadaan oo waxay yidhaahdeen maadaama nebigu aanu qolana tacniifin qolana aanu dagaalin ama aanu canaanan waxay ku tusinaysaa qolo waliba inay saxan tahay laakiin fii hada nadar saxdu waxay tahay labada qolo ma sinnee qolada marka aswabka ahi ee musiibka ahayd waxay ahayd qolada dariiqa ku sii tukatay maqsuudkana fulinaysay oo degdegaysay salaaddana dariiqa kusii tukatay si aan wakhtiga salaadu u bixin amaa qadarkanay cuskadeenoo sheegaya falam yucannif waxaa la odhanayaa almujtahid almukhti laa yucannaf mujtahidka khata ah laa yucanaf lama dagaalo lamana canaanto lamana tacniifiyo tacniif baa la nafiyeeye waa sawaabgareeyey lama odhan hunaaka farqun bayna daa wa daak taayatanna farqaa u farqaa waayah ibnu xasmi wuxuu yidhi anigu haddaan joogi lahaa meelaan bani qurayda ahayn kuma tukadeen walow habeenka nuskiiba ha ka dambayso ya meel kale kuma tukadin alam tara anii aahirin wa ananii calaa maa bada xataa yaquuma daliilu akiisaa odhan jira calaa kulli xaal marka leeyahay salafu ahli daahir macnaheedu ma aha ahlu daahirku dawaahirta qabsadka ay qabsanayaan inay mar walba sidanay salaf u noqonayso maaha tani waa suura suwarka ka mid a saxaabadana qaar mar walba daahirka saa u macnaheedu ma aha inay suuradan baynu aragnaa inay daahirkii qabsadeen bacdi laakiin meelo kale macaanida maqsuudka inay milicsanayeen baa laga yaabaa ee mar walba sidanoo kale aynay ku macaamili jirin markaa saas aawadeed e, dee mar walba salaf u noqon maayo ee waa suura suwarka ka mida wuxuu yidhi haddaba waxay ku dhisantahay buu yidhi masale ay isku khilaafaan oo cumuumka ma lagu khasisaya qiyaas mise laguma khasisayo waa masalo ay usuuliyiintu ka hadlaan weeye cala sabiili mithaalla eh, markuu ilaahay uu yidhi fain atayna bifaaxishatin facalayhinna nisu maa cala almuxsanaati min alcadaab waxaa la sheegay dumarkii addoommada ahaa markay sinaystaan alimaa markay sinaystaan xadka nuskii in laga jarayo marka zaaniyadii aayaddaa lagu khasisay azaaniyatu wazaani fajlidu kula waaxidin minhuma mi'ata jalda addoonkii ka warran addoonkii wazaanii ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen waxaa lagu khasisayaa qiyaasan cala alama addoonkii addoontaa looga qiyaas qaadanaya dabeedna qiyaaskaasaa lagu khasisaya cumuumka wazaanii oo isagana nus baa laga jaraya inkastoo culamada qaarkood si kale u dhigaan oo ay yidhaahdaan baabulqiyaas ma aha ee waa ay yidhahdaan waa baabu mafhuum muwaafaqa waxa weeye qaar ay si u cabbiraan wakadalika bilaalun radia allaahu canhu lama baaca alsaacayni bisaaci amarahu nabiy sala allahu aleyh wasalam biraddih saasoo kale u ahaaday bilaal bilaal ibnu rabax ilaahay raalliha ka noqdee lama baaca markuu iibiyey alsaacayni laba saac oo timira bisaaci hal saac oo timira ku iibiyey timirtaa kale wanaagsanayd oo timirta mid baa ahayd timir aad u fiican oo janiib ah midna waxay ahayd timir caamiya oo laga fiican yahay yacni mid baa timir barniya ah midna waxay ahayd timir caamiya markaasaa dabeed waxa weeye timirtii barniga ahayd ee wanaagsanayd saaceeda laba saac oo tan caamiga ah baa lagu iibinayay amarahu nabiyu sala allahu aleyh wasalama biraddi nebigu wuxuu amray calayhi salaatu wasalaam timirtaa inuu celiyo ayuu amray isagoo u tilmaamaya baycaas inaanu asixin walam yuratib calaa dalika xukma akili riba kamana sababayn arrinkaas kii ribada cunay xukunkiis wa min atafsiiqi faasiqnimo ku xukun xaaluu yahay iyo wallacni lacnad xaaluu yahay iyo wataqliidi adkayn xaaluu yahay lagu adkaynaayo licadami cilmihi bitaxriim wuxuu sidaa uga sababayn waayey inaanu xaaraannimada ogeyn daraaddeed yacnii timir iyo timir marka la isku iibinaayo siday doontaba ha u kala wanaagsanaatee laba shay oo isku jinsi ah oo isku nooc ah oo labaduba ribowi ah cillada ribanimadana iskaga mid ka ah marka dambena isku jinsiba ah baa la ysku iibinaya waxaa shardiya milan bimilin yaddan biyad waa inay tahay markaa qabdi la kala qabsanayo aan amaahay soo gelin waana inay tahay mutamaasilayn laba isla eeg oo aan dheeraad kala lahayn hadday dheeraad kala yeeshaan waxay noqonaysaa ribo hadday amaahay soo gashaan waxay noqonaysaa ribo marka suurada uu sameeyey ribo waa tahay laakiin xaaraannimada ma ogeyn dee ribadana waciid baa ku soo aruuray lacana rasuul lahi sala allahu alay waslam aakila ariba wa muukilahu wa kaatibahu wa shaahidayhi wa qaala hum sawaa ya dirhamu riban yaakuluha alrajulu wa huwa yaclamu annahu riba ashaddu cinda allaahi min sittatin wa alaasiina zanyah xadiis kale oo culamada qaarkood ay saxiixiyeen waxa uu sheegayaan dirham riba ah ow shakhsigu cuno isagoo garanaaya inay ribo tahay ilaahay agtiisa waxay ka daran tahay lix iyo soddon zino ayay ka daran tahay marka maadaama aanu garanayn macduur buu ahaa ma odhan nebigu calayhi salaatu wasalaam toobadkeen ma canaanan ma dagaalin ma tacsiirin ma ciqaabin ila xataa canaantu waa nooc marka waxa weeye marka tacziira markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam macnaan marka macduur buu ahaayo xaaraannimada ma garanayn buu u sheegay inaanu asixinoo dee bayca celiyo bes wakadalika cadiyu bnu xaatimin wa min alsaxaabati radia allahu canhum lama actaqaduu ana qawlahu tacaala xata yatabayana lakum alkhaytu alabyadu min alkhayti alaswad saasoo kale u ahaaday cadiy bnu xaatim iyo jamaaco saxaabada ka midii markay ictiqaadiyeen in hadalka allah uu yidhi xataa yatabayana lakum alkhaytu alabyadu min alkhayti alaswad yacni cunow caba ramadaantii habeenkeeda ilaa uu idin kala caddaanayo dunta cad iyo dunta madow ama xadhigga cad iyo xadhigga madow idin kala caddaanayaan waxay ictiqaadiyeen macnahu alxibaalu albiid wasuud inuu macnihiisu yahay xarkaha cadcad iyo xarkaha madow fa kaana axaduhum yajcalu cinda wisaadatii ciqaalayna abyada wa aswad wuxuu ahaa midkood mid ka yeela barkimadiisa hoosteeda eh, ciqaalayni laba xadhig abyada mid cadiyo wa aswada mid madow labada xadhig buu la soo baxay wa ya'kulu waa cunayey xataa yatabayana axaduhuma min alaakhar ilaa uu labadaa kala garto kanaa cad iyo kanaa madow ilaysna ma jiro oo faynuus siraadan iyo dab la shiday iyo waxba ma jiraan wuxuu ku eegayaa madowga habeenkii marka waaga dilaaciisu markuu keensado in labada xadhig u kala muuqdaan oo caddaankii iyo madowgii uu kala arko labada xadhig markaasuu cuntada joojinayey inta ka horraysa way iska wadeen inay cunaan oo cabbaan dee goorta ilayska waaga ka soo baxay uu iftiiminayo labada xadhig oo indhahaaga aad ku kala arkayso kanaa cad iyo kanaa madow waa goorda waago si fiican u beriyey soomaa oo ilayskii waagu faafay oo dhulka ku faafay sidaasay ku soomeen ramadaanna waa ahay fa qaala nabiyu sala allahu alayh wasalam nabigu wuxuu yidhi markuu sidaa u sheegay uu yidhi sidaasaan u waday ilaa caynkaas ay dhacday licadiyin cadiyi bni xaatim wuxuu ku yidhi ina wisaadaka idan la cariid barkimadaadu haddii marka alkhayd alabyad iyo alkhayd alaswadba ay deeqday barkimadaada haddaa waa ballaahan tahay barkima ballaahan baad haysata an wuxuu jeedaa ilayska maalintii iyo madowga habeenkii haddaad barkimadaada hoos gelisay dee barkimadaadaba cajiib ahayd aad u ballaahan inamaa huwa bayaadu nahaari wa sawaadu lleyl wuxuu kaasi ahaaday waa caddaanta maalinta iyo madowga habeenka habeenka madowgiisa markii hore lama socono ma soo degin min alfajri qadarkaasii markii hore ma soo degin aayaddu intaa horea soo degtay markaa dabadeed baa la soo dejiyey min alfajri la soo dejiyey oo siyaadadaasi ay soo degtay fa ashaara ilaa cadami fiqhi limacna alkalaam wuxuu tilmaamay inaanu fahminoo garan limacna alkalaami macnaha hadalka inaanu garan ayuu tilmaamay walam yuratab calaa hada alficli damu man afdala fii ramadaan lagamana sababayn calaa hada alficli ficilkan ay saxaabada qaar sameeyeen damu man dhaleecaynta kii afdara afuray fii ramadaan ramadaan afuray lama odhan ramadaan baa cunteenoo dembi kabaa'iroo weyn baa ku dhacdeen waayo ramadaan haddii badrheer laysaga anfuro cudurdaar la'aan waxay ka mid tahay min kabaa'ir dunuub saas aawadeed baa dahabi uu odhanaya kitaabkiisa kabaa'irta wuxuu odhanayaa waxay muslimiintu isku waafaqsan yihiin ruuxa markaa ramadaan iska afuro cudurdaar la'aan inuu ka xun yahay ka khamriga cabbaya iyo ka sinaysanayaba isagu inuu ka daran yahay baa muslimiintu isku waafaqsan yihiin wa in kaana min acdami alkabaa'ir haba ahaado cunitaanka ramadaan la cunayo cudurdaar la'aan dembiyada kuwa ugu waaweyn haba ka mid noqdee kama tartiibin oo kama sababayn ficilkaas waciidka iyo markaa dhaleecayntaa kama sababayn ma odhan dembi kabaa'iro weyn baa ku dhacdeen waayo dee cudri ayaa marka arrinkaas uga dhacay waana khata ka dhacay ummaddana khata waa laga rafciyey rabbanaa laa tu'aakhidna in nasiina aw akhta'na khata'una waa marfuuc qaala allahu qad facaltu ilahayna wuxu uhi waa idinka yeelay hadda ma aragta in allaha wadaca an ummati alkhata'a walnisyaana wama stukrihu calayhi marka khata' waa marfuuc khata' ummadda waa laga rafciyey waayahay bikhilaafi aladiina aftaw almashjuuja fi lbardi biwujuubi algusli sidaa waxaa ka duwan kuwii aftawu lmashjuuja u fatwooday kii dakharmay lafta madaxu markaa ay yacni markaa jabtay oo burburtay laftaasaa dalooshantay filbardi qabow gudihii ayay u fatwoodeen biwujuubi algusli inuu maydhaa inay waajib ku tahay fakhtasala waa maydhay famaata waa dhintay fa innahu qaala nabigu calayhi asalaatu wasalaam wuxu uhi qataluuhu way dileen qatalahum allaahu qataluuhu way dileen qatalahum allaahu ilaahay ha dile hallaa sa'aluu may weydiiyaan idaa lam yaclamuu markaynay ogaanin oo garan waayeen may cid su'aalaan garanaysa fa innamaa shifaa'u ulciyi assu'aalu garashawaaga dawadiisu waxay ahaatay assu'aalu su'aashay ahaatay alciyi waxaa loo jeeda aljahl garashawaagaa loo jeeda ciyi macno kale waa loo isticmaalaa oo waxaa loo isticmaalaa yacni ruuxu markaa haddaanu fasiix ahayn ou agnaan yahay aan wax caddayn karin yaa ciyi waa loo isticmaala marka innamaa shifaa'u alciyi garashawaaga dawadiisu waxay ahaatay assu'aalu su'aasha weeye fa inna haaulaa'i akhta'uu bigayri ijtihaad waayo kuwani waa khata'een oo waa gafeen ijtihaad la'aantii xaalay ijtihaad ka maran yihiin sababtuna waxay tahay id lam yakunuu min ahli ilcilmi culammada kamay mid ahayn oo cilmi may lahayn marka waxayna u cilmi lahayn bay ka fatwoodeen marka macduuriin iyagu may ahayn sidaasaa nebigu sala allahu aleyh wasalam u dhareeceeyey oo u habaaray qataluuhu qatalahum allah qisadani waxay ahayd nin saxaabiya ayaa iyadoo saxaaba ay ku sugan tahay safar ku sugan tahay ayaa eh, dhagax baa ku dhacay oo madaxa kaga dhacay madaxaasaa dakharmay dakharkii marka waxa weye wuxuu keensaday lafaha madaxu marka inay jabaan marka dee halkan baad darooshantay ninkiibaa waxaa dhacday habeenkiibaa markaa waxa weeye waxaa haleeshay ixtilaam janaabo inuu ka maydhaa ku waajibtay saxaabadii la socotay qaarkood buu weydiiyo ku yidhi war maydhasha ayaa igu waajibtay xaalkaygana waa ogtihiine wax rukhsaa ah may haysaan aan kaga baaqan karo maydhaa dabeedna waxay ku yidhaahdeen waa rukhso kuma hayna meedho waa maydhay ninkii waa maydhay markuu dee jidhkii oo dhan buu la wada maydhayaaye meeshii kamay reebin markaa waxaway dakhar ku yaallay halkiina daba inuu maydho ayay noqotay biyihii baa maskaxda ka galay dabeedna waa dhintay nebiga calayhi salaatu wasalaam loo sheegay dabeedna waa ka hadalkan laga soo wariyey inuu ku yidhi dabeedna wuxuu yidhi waxaa ku filayd inuu markaa dee tayamum inuu la yimaado hadduu riwaayadka qaarkood waxay sheegayaan in dee inta kale waxa weeye la maydhayo waa masaladii jabiirada ku saabsanay xadiiska calaa kulli xaal sanadkiisa dacfa ku yara jira laakiin sheekh albaani wuxuu odhanayaa laba marka waxa weeye saxaabiyo kala duwan baa laga soo wariyey jaabir iyo ibn cabaas baa laga soo kala wariyey laba dariiq buu leeyahay xadiisku laba saxaabi oo kala duwan baa laga soo kala wariyey labada dariiqba dacfaa ku yara jira aan badnayn labada dariiq baa laysku quweynayaa wuxuu noqonayaa xasanun ligayrihi sidaasuu ka odhanayaa tamamun minaha qadarka tayamumkana labada qayboodba waa sheegayaan waayah marka sababtu waxay tahay kuwa maxaa kuwa kale loo canaanan waayey oo qoladan marka arrinka loogu dhaliciyey farqiguu shiikhu sheegayaa wuxuu leeyahay kuwani waxay ku khateen ijtihaad la'aan yaa oo waxay ku fatwoodeen cilmi la'aan ijtihaadna markaa waxa may samayn saa'iq uga dhigaaya inuu khada'oodu noqdo macduur mid loogu cudraayo sababtuna waxay tahay culamo may ahayn id lam yakunuu min ahli ilcilmi culamo may ahayn cidda marka waxa weeye masaa'isha cilmiga inay ka fatwoota ay tahayna waa culamada laakiin ciddii aan culamo ahayn masaa'isha inay ka fatwootaa dee mid u bannaan ma ah walaa taqfu maa laysa laka bihi cilm ha raacin waxaan cilmi kuugu sugnayn wa an taquluu cala allaahi ma laa taclamuun wakadalika lam yuujib calaa usaamata bni zaydin qawadan walaa diyatan walaa kafaaratan lama qatala aladii qaala laa ilaaha ila allah wuxuu sheikhu yihi raximah ullah saasoo kale nebigu calayhi salaatu wasalaam kuma waajibin usaamow ina zayd ah qawadan qisaas kuma waajibin qawad waa bifatxi ilwaaw qawadan wax qisaasa kuma waajibin in qofkii uu dilay loo dilo walaa diyatan magna kuma waajibin walaa kafaaratan kafaarana kuma waajibin dilka khata'a ah, dee waxaa ka iman jirtay kafaare iyo diyo labadii midna hadda kuma waajibin lama qatala aladii qaala laa ilaaha ila allah markuu dilay kii yidhi laa ilaaha ila allah markii horena gaalka ahaa fii ghaswati alxuraqaat ghaswada xuraqaat la odhan jiray fa innahu kaana muctaqidan jawaaza qatli sababtuna waxay ahayd wuxuu ictiqaadsanaayoo qabay oo rumaysnaa in dilkiisu bannaan yahay bina'an cala anna hada alislaama laysa bisaxiix dhisiduu ku dhisaayo daraaddeed ama xaaluu ku dhisaayo in islaamnimadani ayna saxiix ahayn maca anna qatlahu xaraamun iyadoo lala qabo dilkiisu inuu xaaraan aha dilkiisu inuu xaaraan ahaana la qabo qisadan uu sheikhu sheegaya waxay ku saabsanayd ghaswada xuraqaat la yidhaahdo ama dagaalka xuraqaat waxaa dhacday nin gaaladii ka mida ayaa dagaalka dhexdiisu ka muuqanayay nin waxa weeye markaa dagaalka ku firfircoonna waa ahaayoo cidduu doono inuu wax gaadhsiiyo gaadhsiin karayey dhibaabihii muslimiintana waa isku dayey oo wax ka mida waa gaadhsiiyey laba saxaabi baa haddaba ninkii abbaaray waa nin ansaarah iyo usaamata bnu zayd oo isagu muhaajir ah xibbu rasuuli illahi sala allahu alay wasalam wa xibbi ninkii markay labadooduba seefaha dul hadheeyeen usaame iyo ninkii ansaariga ahaa labaduba seefaha markay kor qabteen markaasuu yidhi ashhadu an laa ilaaha ila allah ninkan waa nin gaal ahaa waa nin dagaalka muslimiinta uu la dagaalamayo u soo baxay waa kaafir xarbi ah mu'a ashahaadan markuu gurigiisii joogay mu'a ashahaadan intaanu soo bixin mu'a ashahaadan markuu goobta yimi intaanu dagaalka gelin ya dagaalkii waa gala dhibaabuu geystay mu'a ashahaadan intaan seefta la dul qaban wuxuu ashahaatay markii laba nin labaduba seefaha dul hadheeyeen ayuu yidhi ashhadu an laa ilaaha ila allah maxaa niyaddeenna u soo dheeranaysaa ya hadduu intaasoo dhan marnaba aanu ashahaadanayn markii laba seefood ay dul harsadeen markaa uu ashahaatay dee niyadda waxaa ku soo dhacaysa ninkani inuu doonaayo seefta inuu kaga badbaado markuu ashahaatay ninkii ansaarigahaa seeftiisa waa la noqday usaamat bnu zayd mowqifku waa mowqif sacbe waa mowqif cidhiidhi ah ya waxaa la raajax noqotay ninkan dhab kama aha ashahaadu waayo horuu ashahaadan lahaa seefta hadda labada seefood ee dul hadhsaday aawadeed baa ashahaadda ka soo saartay war beenbeen bay ka tahay ninka diilooda kurku ka jaray nabiga markii loo sheegay calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi aqataltahu bacdamaa qaala laa ilaaha ila allah waxaad dishay markuu laa ilaaha ila allahu yidhi dabadeed baad dishay mise ka hor ya yaa rasuula allaahi inamaa qaalaha mutacawida wuxuu yihi rasuulka ilaahayow magangal uu seefta kaga magangelaayo uu doonayo inuu kaga badbaaduu u yidhiye daacad kama ahayn markaasuu haddana sidii nebigu ku celiyey calayhi salaatu wasalaam aqataltahu bacdamaa qaala laa ilaaha ila allah ya fakayfa tasnacu bilaa ilaaha ila allah ida jaaat yowma alqiyaama bal saad maxaad ku samaynaysaa laa ilaaha ila allah hadday maalinta qiyaamo timaado marka ninkani waa nin asalkiisu u ahaa gaalnimo u yahay hadda maaragta xadiiskaasi waxaweye mas'ala weyn buu sheegaya waxaanu tilmaamaya daahirka in la ictimaadayo la cuskanayo walow danniga ruuxa laga malaynayaa daahirka haba khilaafsanaato malaha laga malaynayaa ee soo degdegayaa daahirka haba khilaafsanaadee daahirka in la ictimaadayaa laga qaadanayaa oo hadduu markaa muujisto daahir ahaan wax dhiiggiisa dhowraya in dhiiggiisa lagu dhowrayo dadka daahirka in loo qabto markaysa khayran wa sharan khayr iyo sharba waa qaacida qaciya fi shariica sida markaa shaatibi ku sheegaayo muwaafaqaadka waa qaacida qaciya fi shariica wuxuu yidhi wa camila bidalika asalafu wa jumhuuru alfuqahaa'i fi ana ma istabaaxahu ahlu lbagiy ishkaal baa halkan iman karaa maxaa loo waajibin waayey haddii arrinkani waxba khata u dhacay dhiigganna aanu bannaanayn qof muslimoo khata lagu dilay uun soo noqon maayo inuu mag leeyahayna saw kama iman lahayn culamadu taa waa ka jawaabaan oo waxa weeye markaa awjuh bay kaga jawaabaan hadda baabkeenna maaha wa camila bidalika salaf wa jumhuuru lfuqahaa waa ku camal faleen kan markaa selafku iyo fuqahada badankoodu fi annama istabaaxa waa ahlulbagyi waxay bannaysteen ahlulbagyigu kuwa buqaadda ahi min dimaa'i ahlilcadl dhiigagga ahlucadliga ay ku bannaysteen bita'wiilin saa'iqin ta'wiil bannaan lam yudman biqawadin walaa diyatin walaa kafaara sheekhu isagu wuxuu marayaa inay waxaweye sidan oo kale tahay oo sidaas aawadee aan waxba laga soo qaadin arrinka diyada ku saabsanna dee diyadu yani waxaweeye inay u dhacday ta'awul arrinkan inuu ku dhacay calaa kulli xaal laakiin waa mas'alo niqaashkeedu fuqahada dhexda uu yaalo masaladan baqyiga iyada ijmaacii saxaabada loo hayaa inaan buqaadda damaan ka imanayn faqaatilu latii tabqii xataa tafiya ilaa amri illaah qolana marka inaan la odhanayn damaan baa la imanaysaan waxa weeye saxaabada ijmaacoodii baa iyada loo hayaa laakiin tanoo kale iyada eh, fuqahadu waa isu khilaafaan aqwaal bay ka leeyihiin sheikhu laakiin ra'yigiisu isaga wuxuu yahay sida qoladanba aan waxba looga soo qaadin oo markii dagaalkii saxaabada iyo taabiciinta qaarkood ka dhex dhacay dee wax damaani kama iman wax kafaarii kama iman wax diiyi kama iman qawadna daaba saasoo kale intanna marka waxa la mariyey intanna la mariyey lakiin dee ishkaalku wuxuu ku soo aroorayaa meelo kaleoo ta'awulku ku dhacayba dee waa ka timi marka waxa diyadii sida xadiiskii marka waxa khaalid ku saabsanaa bani jadiima markay yidhahdeen saba'na saba'na walam yuxsinuu an yaquuluu aslamna waa laayey khaalid fawadaahum nabiy sala allahu alay waslam min cindih nebigu isagaa diyadii bixiyey dee khaalidna ta'awul buu ku sameeyey may asalka nimankani waxay ahaayeen gaalo ayay ahaayeen islaamnimadu inay asixin buu u qaatay lafdiga saba'nana lafdi ku gaara ma aha islaamnimada laakiin iyagu islaamnimay uga qastayeen ya dee saabiu mar wuxuu noqdaa saabi mushrika marna wuxuu noqdaa saabi muwaxida marka maadaama nebiga calayhi salaatu wasalaam mushrikiintu ay ku odhan jireen waa saabi ama ciddii islaamta ay odhan jireen saba'a ba iyaguna lafdigii isticmaaliyay uu uga qasdaaya aslamna nebigu islaamnimu ka soo qaaday ta'awulku dhiiggooda lagu bannaystayna dee kuma dayne wuxuu ka bixiyey magtoodii buu bixiyey hmm. xadiiska saxiixu uu sheegayaa fawadaahum waxaase mashhuura siirada nisfudiy uu bixiyey laakiin taa nadar baa ku sugan nisfudiyaha saxiixa kuma soo arorin axaadiista saxiixa waa masalada kale waa masala fiqhiya niqaashkeeday leedahay wuxuu ihi wacamila bidalika asalaf wa jumhuuru lfuqahaa waxaa sidaa ku camal falay salafka iyo fuqahada jumhuurkooda fii ana ma stabaaxaw ahlulbagyi waxay bannaysteen ahlulbagyigu min dimaa'i ahli ilcadli buqaaddu ay bannaysatay ahlulcadliga dhiigagooda ay ku banaysteen bitaawiilin saa'iqin ta'wiil bannaan ay ku banaysteen lam yudman biqawadin walaa diyatin walaa kafaara laguma qaandhabin qisaas iyo diyo iyo kafaaro midnaba wain kaana qatluhum wa qitaaluhum muxaraman ahlulbaqyigu inay ahlulcadiga laayaan oo la dagaalamaan haba ahaato mid xaaraane uma jeedo ahlulcadligu inay marka ahlulbaqyiga laayaan cagsiga uma jeedo xaaraantii waa maxay waa inay buqaaddu imaamka iyo dadka la jiray ahlulcadliga ah inay laayaan baa xaaraan yaga ka ah amaa marka waxa weeye imaamka iyo waxaweeye cidda la socotaa inay la dagaalamaan haddii si kale maare looga waayo ilaa xukunka lagu soo celinayo dee xaaraan maahe waa ma'muurun sharcan ma'muurun bihi sharcan haddii awoodun loo leeyiy faqaatiluu alatii tabqii xataa tafii'a ila amri illah marka ahlulbaqigu inay qaandhabaan yacni haba ahaato dilka ay dilayaan iyo laynta iyo dagaalka ay la dagaalamaya xaaraanba ha noqotee yacni inay qaandhabaan marka waxa weeye lama xukumin oo wax qaandhawo markaas saarnaa ma jirin ee waxa weeye markaa damaan kama iman wax diya inay bixiyaanna lama saarin kafaare laguma waajibin qisaasna daaba halkaah inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk